alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi sala allahu alayhi wala aalihi wasaxbih waslama tasliima kasiira addarsu اthalith alqaacidaة اthaniya alyaqiinu laa yazuulu bishak biidn illahi tacala waxaynu maanta ka bilaabi doonaa dersiga saddexaad waxaa dersigaas saddexaad aynu ku arki doonaa alqaacidaة اthaniya qaacidadii labaad marka la eego qawaaciddii shanta ahayd qaacidada labaad ee aynu arki doonno waxaa loo yaqaanaa alyaqiinu laa yazuulu bishak waxaa kaloo loo dabdiyaa alyaqiinu laa yuzaalu bishak labada macnona way soo simanayaan uno macnuhu waxa weeye alyaqiinu yaqiintii iyo shaygii jiray ee la hubay ee la hayay laa yasuulu ku guuri maayo bishaki shakki laga shakiye awgeed laa yusaalu haddii la yidhaahdana waxay noqonaysaa laa yusaalu laguma guurin karo laguma naqlin karo bishakki shakki waxa weeye laguma baabi'in karo yaqiintii waxaa darsigeen markaa uu koobsan doonaa dhowr qodob macna alqaacida waynu arki doonaa adilada qaacidadan loo dariishadayna waynu arki doonaa tadbiiqaad iyo tusaalayaal koobanna waynu arki doonnaa gebagebadana waxaynu ku arki doonaa alqawaacid alfarciyatu almundarijatu taxtaha qawaacidda ka farcamaysa qaacidadan ee hoos imanaysa aynu ku horayno macna alqaacida qaacidadan macnaheeda labada ereyay ka kooban tahay alyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiin maxaa looga jeedaa shakise maxaa looga jeedaa kadibna macnaha guud baynu arki doonaa alyaqiinu huwa markaa cinwaanku waa macaani mufradaat alqaacida qaacidada mufradaadkeeda macnayaashooda alyaqiinu yaqiintu huwa isagu waxa weeye alictiqaadu aljaazim waa ictiqaadka ama aaminaada go-an ee aanu shaki ku jirin baa yaqiin la yidhaahda washaku shakigiina huwa isagu waxa weeye ataradudu in la celceliyo bayna wuquuci shayi shayga dhicitaankiisa wa cadamihi iyo dhicitaan la-aantiisa in miyuu dhacay mise muu dhicin laabta ama qalbigu uu celceliyo ayaa waxaa loo yaqaanaa shaki ama shaygaasi ma jiraa mise ma jiro marka yaqiin asal ahaan waa alictiqaad ljaazim culimadu laakiin waxay tilmaamayaan marka qaacide ahaan looga hadlayo alyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiin maxaa looga jeedaa waxaa culimada qaarkood ay leeyihin waxa weeye eh, ana shaya athaabit laa yartaficu ila bimilih waxaa looga jeedaa un marka le alyaqiinu laa yazuulu bishaki shaygii sugmay ee sugnaa ayuunbaa yaqiin hadda looga jeeda yaqiin macnaha hadda ay qaadanaysa waata shakina waxaa looga jeedaa altaradudu bayna wuquuci shay wa cadamihi oo looga jeedo mutlaqu taraddud shaygii in waxa weeye meel loo yani waxa weeye go'aan iyo waxa uu yahay la gaari kari waayo ma yahay mise ma aha ma dhacay mise mu dhicin in arrinta noocaasa laabtu ay celceliso ayaa shaki loo yaqaanaa waana mutlaqu ataradud laakiin dee usuulu fiqhiga waxaa ku aragteen alshaku waldannu walwahm iyo sida ay kale yihiin mar shakigii ama shaygii laga taradudayay baa si u badan marna shaygaa waxa weeye laga taradudayo waxa weeye sida marjuuxee dee laga raajixsan yahay iyana macnay iyo magac bay lahayd haddii ay noqoto istiwaau tarafayn labada shay ee qofku uu ka shakisan yahay aanuu kala rajixi karaynba markaana macnuu leeyahy oo u aragteen marka halkan shakiga looga jeedaa ma aha kii istilaaxiga usuulu fiqiga ku aragteene waa mutlaqu ataraddud oo alla wixii shaki la odhan karo iyo shayga in la celceliyo ama danni ha ku lagu magacaabo ama wahmi ha noqdo ama shakigii istilaaxiga ha noqdo intaba uu koobsanaya haddaba wa macna alqaacidati ijmaalan haddii aynu aragnay mufradaadkii qaacidada macnayaashooda alyaqiin waxaa looga jeedo iyo ashaku waxa looga jeedo qaacidadan macnaheeda guuda ay faa'iidaynaysaa waa maxay macnaheeda guud waxa weeye anna shakka shakigii idaa warada haddii uu ku yimaado calaa insaanin qof walxaal buu shakigaasi qofkii ku yimi kaana cindahu agtiisa ay ku sugnayd oo uu hayay yaqiinun saabiqun yaqiin hore shaygan sibuu ku ogaa sibuu ku hubay oo uu u yaqaanay sidii si ka gedisan ayaa ku soo aroortay qofkii oo laakiin aanu hubina shaki dee fa innahu qofku laa yaltafitu jalleeci maayo oo waxba ka soo qaadi maayo ilaa shaki shakigan ku yimi ila yaqiin baa meesha taalley waxba ka soo qaadi maayo bal taa iskaba dhaafa yarjicu fi lxukmi xukunkii wuxuu u celinayaa ama xukunka dhexdiisa waxa uula noqonayaa ila alyaqiini asaabiqi yaqiintii horraysay buu u celinayaa calayhi shakiga yani shakigan yaqiin baa ka horreysay soo maaha yaqiintiibaa shakiga dib loogu celinaya oo macnuhu yahay wixii laga shakisanaa meesha waa laga saaraya yaqiintii unbaana loo noqonaya marka macnaha qaacidada aynu ka fahmayna waxa weeye haddii qofku uu shay hubay inuu si ahaa sibuu ku hubo uu ku yaqaan in isbedelo dhacay buu ka shakiyey marka in shaygii ay wax iska bedeleen maadaama oo yacni arrintan dambe ee ku timi ay shaki uun tahay yaqiintii baa weli xoog badan iyadun baa lagu dhaqmay oo lagu tacaamulaya adilat lqaacida qaacidadani adilo badan bay leedahaye laba xadiid baynu ka qaadan doonnaa addaliilu lwalu can cabdillaahi bni zaydin radia allahu canhu qaal cabdillaahi bnu zayd waxaa laga warinayaa ilaahay ka raalli noqday inuu yidhi shukiya ila nabiyi sala allahu alayh wasalam waxaa rasuulka loo sheegay oo looga soo cawday alrajulu qofkii amaba ninkii yukhayalu ilayhi la moodsiinayey annahu yajidu shaya inuu wax dareemayo inay wax ka soo baxeen fi salaati salaada dhexdeeda waxaa rasuulka looga warramay nin shaki uu ku furmayoo mar alla marka uu salaada galo uun moodayo inay wax ka yimaadeen oo weysadii ay ka jabtay qaala rasuulku waxau uhi laa yansarif yaanu ka bixin salaada xataa yasmaca sawtan ilaa uu maqlayo waxaa ka soo baxay dhawaqiisa iyo neeftaa ka timi codkeedii aw yajida riixan ama ur uu dareemayo waxaa ka soo baxay urtiisa xadiidkani waxa uu asal u yahay qaacidadan alyaqiinu laa yazuulu bishak waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninkan waxa uu ku tawjiihiyey warkiisa oo fatwada iyo jawaabta uu bixiya ay noqotay inaanu salaada ka bixine uu salaadiisa iska sii wato ilaa uu helayo ama ay imanaysa yaqiin ah inay jabtay weysadii waayo ninkani muxuu hubay dee inuu soo weysaysto waa hubaa yaqiinta uu hayaa waa weysadii waxaa marka salaada uu galo ku imanayaana waa maxay waa shaki ah inay weysadii ka burtay soo maaha alyaqiinu laa yazuulu bishak maadaama oo yaqiintu ay tahay weysadii inuu qabo oo uu ogaaday inuu weysaystay shakiga soo dariyey ee yimina uu yahay weysadii inay burtay shakigan yaqiintii meesha kama saari karo ilaa caddayn uu helayo qofku haddii haddaba qofkii uu waxa weeye cod maqlo neeftii ka soo baxday codkeedii ama urteediiba uu dareemo marka muxuu hayaa dee yaqiin buu hayaa marka yaqiintii hore maxaa meesha ka saartay marka yaqiintan dambaa ka saartay bay ka dhigantay laakiin inta uu weli shakisan yahy macnaheedu waxa weeye shakigaasi kama saari kara meesha yaqiintii ahayd weysadii inay u joogto adaliil thaani daliilka labaad can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam abu saciid alkhudri waxaa laga warinayaa ilaahay ha ka raali noqde inuu yidhi rasuulkii ilaahay baa yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa shakka axadukum midkiin haddii uu shakiyo fii salaatihi salaadiisa dhexdeedii haddii uu shakiyo falam yadri dabeeta uu garan waayo kam sallaa imusuu tukaday alaaan am arbacan ma saddex buu tukaday ma afar buu tukaday waa kala saari kari waaye yacni tiradii iyo cadadkii rakacaadka ayuu shaki ka galay waxaa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam falyatrax ishakka shakigaa ku soo darriyey ha tuuro oo meesha ha ka saaro walyabni tiradana ha ku dhiso oo ha ku saleeyo calaa mastayqana inta uu hubo markaa qofkani waa shakiyey laba tiruu isku haya saddex iyo afar ama laba iyo hal ayuu isku hayaa qofka tirada yacni cadadkii rakacaadka xaaladdaa iyada ah labadaa tiro marka la eego yaqiintu maxay noqonaysaa waa labada tiro tayar labada tiro tayar baa yaqiintii noqonaysa wuxuu isku hayaa ma saddex baa tukatay mise afar markaa saddexdii uu ogyahaybe waxa shakiga uu ku jiraa waa maxay waa afarta soo maa hadde markaa shakiga ha iska tuuro oo tiradan afartaana meesha ha ka saaro oo maalan sida xadiid ka muuqata tirada labada tiro tayaroo saddexda ah ha ku gaabsado waa tusaale uune de haddii ragcaddii labaad isagoo ku jira qofku ama isagoo uu ka shakiyo ma tii koobaad baa tani mise waa tii labaad dee koobaad ha ka dhigto mahal ragcada baa tukatay sallo baa tukatay koobaad buu ka soo qaaday waayo ma labaa tukatay ma saddex baa tukatay labaduu qaadanaya ma saddex baa tukatay ma afar baa tukatay saddexduu qaadanaya mar walba labada tiro tayar buu qaadanaya waayo iyadaa de la huba marka xadiidkuna waxa uu daliil uga yahay qaacidada oo halkaa aynu tilmaanay oo ah shakigii baa meesha yaalla labadaa tiro midna waa yaqiin midna waa shaki de yaqiintaa la qaadanaya oo labada tiro tayara ah. shakigana waa la tuuraya waa laga tegaya tabiiqaatun cala alqaacida bal hadda qaacidadan tusaalayaal kooban aynu ka qaadano oo aynu ku dabaqayno tusaalaha koowaad waxa weeye man tayaqana ahaara qofka xaqiiqsade ee huba tahaaro qaadasho wuu tahaaro qaatayba wa shaka dabeeta ka shakiya fi lxadai tahaaradii inay ka burtay fa innahu qofkaasi yabqaa waxa uu ku baaqi ahaanayaa calaa xukmi ahaarati ahaarada xukunkeedii buu ku baaqi yahayo weli waa aahir limaada sababtu waxa weeye dee qaacidada u fiirso oo waxa uu hubaabo maxay yaqiiniyan uu hayaa waa ahaaradii waxa uu ka shakiyana maxay waa xadadkii soo maaha marka maxaa la yeelaya waa in shakigii meesha laga saaro ahaa talow maxada baa yimi ahaaradii la hubayna xukunkeeda loo daayo tusaale labaad man shaka qofka ka shakiya fii ixda salawaati salaadihii faralka ahaa qaarkood baa waxa uu ka shakiyey ama mid kamida mida dheh hal sallaaha aw laa ma tukatay salow mise tukan bu ka shakiyey shaki baa ku yimi salaadii horta maanta miyaa tukatay salaaddii duhur mise tukan waay wajaba calayhi waxaa waajib ku ah an yusaliyahaa salaada inuu tukado oo waayo waayo lianna salaata salaadii mashkuukun waa mid laga shakiyey fii ficliha tukashadeeda waalaslu asalkuna waxa weeye annahu lam yusalli inaanu hee tukanin falaa tabra'u dimmatuhu qofka dummadiisu beri ka noqon mayso minhaa salaadii waajibka ku ahayd xataa yaclama ilaa uu xaqiiqsanayuu ogaanayo annahu sallaaha inuu tukaday macnuhu waxa weeye qofkani waxa uu isku hayaa war horta salaadaa miyaa tukatay mise way ku dhaaftay asalku waxa weeye inaanu tukanin asalku waa maxay anahu lam yusaliha waa inaanu tukanin wey waayo waxa uu ka shakisay waxa wey salaadan ma tukatay talow asalku waa inaanu tukanin waayo salaada laga shakisan yahay tukashadeeda waajibkii kaaga dhici maayo oo qofku ma odhan karo waan shakin laakiin iska daa waa kulle waan tukaday malaha si yaroo fududii may dhaafine maya salaada aad ka shakisantay tolow ma tukatay waajibkii kaaga dhici maayo waa inaad iyadii hee si dhab ah ula timaadaa oo aad xaqiiqsataa inaad tukatay markaasaa dumadaadii ay beri noqonaysa oo dee waajibkiina uu kaa dhacaya marka wuxu man shaka qofka ka shakiya fii ixda salawaati salaadihii mid ka mid ah hal sallaaha aw la muxuu isku haya ma tukatay talo mise mu tukan wajaba calayhi waxaa waajiba an yusaliiha inuu tukado waayo lianna salaata salaaddii mashkuukun fii ficliha tukashadeedii baa dee laga shakisan yahi walaslu asalkuna waxa weeye annahu lam yusalli inaanu tukanin falaa tabra'u dimmatuhu dimadiisii beri noqon mayso minhaa salaada ay yani mashquulka ku ahayd dimadiisu oo weli dee waa lagu leeyay xataa yaclama ilaa uu ogaanayo annahu sallaha inuu tukan tusaale saddexaad idaa saafara rajulun haddii uu qof safro ilaa baladin baciidin waddan fog buu u safrayo masaafo dheer jira wanqaacat akhbaaruhu wararkiisiina waa go-een muddatan tawiilatan muddo dheer baa war iyo wacaal jaan iyo cidhib meeluu dhiga aan lahaynin fanqiaacu akhbaarihi warkiisaa go-ay ee la waayey ninkaasi jaan iyo cidhib meeluu joogo yujcalu shakkan waxaa laga dhigi karaa arrintaas arrin shaki gelinaysa ama shaki ku noqonaysa fii xayaatihi noloshiisa yacni in warkiisii la waayo oo go'ay oo warkiisi uu go-ay maxay shaki gelinaysaa talow ma nool yahay baa la isweydiinaya mise u dhintay dee shakigaasaa imanaya ilaa ana dalika shak hase ahaatee shakigaa imanaya talow malaha ninkii waa dhintayba laa yuziilu lyaqiina wixii la hubay meesha kama saari karo oo waxaa la hubay muxuu ahaa wahuwa huwa waxa la hubaa waxa uu ahaa xayaatuhu almutayaqana dee nolol dhammaystiranoo saxa baa lagu ogaa oo la hubo waxaa hadda soo darriyeyna waa maxay waa shaki shakiganna maxaa keenay ila wax la hubo kumuu imane eh. waa muddadan dheera uu maqnaaday iyo warkiisii oo kala go-ay soo maaha weli shaki baa meesha yaalla waxa la hubaana maxay ahayd ya asalku inuu nool yahay nolol baa dee lagu ogaa talow ma dhintay mise waa nool yahay baa la isweydiyo shaki noocaasa baa soo galay marka asalku waa inuu nool yahay de weli lagu haynaya falaa yajuusu liwarafatihi dadkii dhaxalkiisa lahaa haddaba uma bannaana taqsiimu maalihi xoolihiisii in judhaba la yska qaybsado fii maa baynahum dhexdooda in markaba la yskaga tasarufo la ydha mar haddaynanu kolli wuu dhintay iska dah waxaa laga yaabaa gadaal inuu ka yimaado soo waanay dhacday dee xaqiiqatan dad badan oo bal lagu xukumay in la waayey ama lagu tiriyeyba dad dhintay in gadaal xilliyo dambe sanawaad badan kadib la ogaaday inay nool yihiin marka weli waa la iska hubinaya waa la xaqiijinaya dee muddo markay gaadho la odhan karo dee malaha ma noolaan karo daniga haalibka addi oo haddii tusaale ahaan isagoo toddobaatan jira la waayey maalan haddii konton sane ay ka soo wareegtay dee maxaa loo badinaya marka ya inuu dhintay de soo ma taasoo kale danigii xagguu xoog badanaya marka dee inuu dhintay taa laga hadli maayo lakiin wax laga hadlayaa weli iyadoo dee laga rajo qaba ama ay suurtagaltay weli inuu nooliyey eh, in markaba la idhaa weynu weyne warkiisina waa go-aye haddaba inaga dhameeya hawsho inaga kala gooya ayaan sax ahayn taasaan sax ahayn asalka muxuu ahaa inuu nooliyey shakiguna waa talow muu dhintay baa la isweydiiyey alyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiintoo ah xayaatadiisii iyo noloshiisii kuma zuuli karto shakigan ah talow ma dhintay alqawaacid alfarciyatu almundarijatu taxta alqaacida qawaacida farciga ah almundarijatu ee soo gelaysa ama imanaysa taxta alqaacida qaacidadan hoosteeda waxaa jirta qawaacid ka farcamaysa qaacidadan alyaqiinu laa yazulu bishak alqaacidatu alfarciyatu luulaa qaacidada ee koowaad waxa weeye qaacidada odhanaysa alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana alaslu asalka iyo waxa lagu soconaya gundhiga u ahay waxa weeye ama gundhiga laga dhiganayaa baqaau maa kaana wixii jiray inuu ku baaqi ahaado uun calaa maa kaana wixii marka horeba u ahaa shaygii la ogaayee la arkay ee si lagu ogaa inuu sidii uun ku baaqi ahaado ilaa la helayo wax ka bedeladee oo asalkaa meesha ka saara alalu asalku waxa weeye baqaau maa kaana wixii jiray inuu ku baaqi ahaado yani shaygan dee jire ee aynu hayno maalan tusaale ahaan hor yaallo ama aynu ognay inuu ku baaqi ahaado maadaamuu horeba u jiri jiray calaa maa kaana sidii dee saabiqanba uu ahaa inuu ku baaqi ahaanayo xukunkiisi yani istisxaab lasli dee asalkiisii buu iskaga soconaya sidii lagu ogaabuu ahaanaya ilaa la helayo wax asalkaa meesha ka saara wlmuraadu bilqaacida qaacidada waxaa looga jeedaa yundaru ila shay shaygii baa iyagee la fiirinaya shaygu wuxuu doona ha ahaado calaa ayi xaalin kaana fi lmaadi xaalad alla xaaladii uu bal xilligii hore ku sugnaa baa la eegaya la qiimaynaya fa yuxkamu waxaa dabeeta lagu xukumi doonaa bidawaamihi inuu weli ku taagan yahay shaygani calaa dalika alxaali xaaladii marka horeba lagu ogaa maa lam yaqum daliilun inta aanuu u qumin oo aanuu imanin daliil daliilkaasoo tusinaya calaa khilaafihi xaaladii hore si ka gadisan shayga inuu ku sugan yahy liannahu maxaa yeelay taxaqaqa wujuudu dalika shay sababta loo leeyahay xaaladii horunha loogu socdo waxa weeye oo xukunkii horeba uu lahaa ha la siiyo macnuhu waxa weeye liannahu taxaqaqa wujuudu dalika shayi fi lmaadi shaygani maadigii iyo xilligii hore dee xaqiiquu ku ahaayo xaalad baa lagu xaqiijiyo o lagu ogaa fa yuxkamu waxaa lagu xukumi doonaa uun bidawaamihi weli xaaladii inuu ku sugan yahay fi lxaadiri xilligan la joogana oo shaygani xilligii hore ama sanawaadkii lasoo dhaafay dee sidaa lagu ogaa asalku waxa weeye sidii lagu ogaa un inuu ahaanayo sidii maadiga uu ahaaye lagu ogaa ayuu xaadirkana ahaanaya ilaa la helaya maxay daliil ka naqliya oo ka qaada asalkan ahaadee waxa weeye sidiisii hore in lagu wado yundaru ila shay shaygii waa la fiirinaya calaa ayi xaalin kaana fi lmaadi bal xaaladii uu maadigiisi iyo xilligii hore lahaabaa la eegaya fa yuxkamu bidawaamihi xukunkaa ise jiritaankiisa ayaa la xukumaya iyo xaaladii hore dee inay sidii un tahay fa waxaa la xukumayaadha bidawaamihi shaygu inuu daa'imun ku yahay oo uu ku taagan yahy calaa dalika alxaali xaaladii maadigaba uu ku sugnaa maa lam yaqum daliilun inta aanuu qumin oo aanuu imanin daliil daliil waxaa looga jeeda hadda caddayn dee caddayntaasoo tusinaysa calaa khilaafihi sidii asalka lagu ogaa iyo maadiga si ka gadisan liannahu maxaa yeele taxaqaqa wujuudu dalika shay sababta loo leeyahay asalka horaha lagu socdo waxa weeye taxaqaqa wujuudu daalika shay shaygaa jiritaankiisu waxa uu xaqiiqoobay fi lmaadi xilligii hore oo dee sidaana lagu ogaa fa yuxkamu waxaa la xukumi doonaa un bidawaamihi xaaladdu inay sidii un tahay fi lxaadiri xilligan la taagan yahayna wa min amhilati dalika arrintaa tusaalayaasheeda waxaa ka mid ah yacni shaygii oo sidii asalka lagu ogaa un dee lagu wadaya xaadirkana mar haddii maadigaba sidaa lagu ogaa waxaa ka mid a ah man araada sawma qof baa waxa uu doonay inuu soomo oo de subaxnimada maalin inuu soomaa buu doonaya wa akala waxbuu cunay shaakan isagoo ka shakisan fi uluuci lfajri talo waagii ma berye mise ma berye waagii ma dilaacin mise mu dilaacin isagoo isku haya ayuu wax iska cunay uma intaa kadibna lam yatabayan lahu umay caddaanin annahu alaca waagii inuu baryeyna de umay caddaanin fa siyaamuhu saxiixun soomkiisu muxuu noqonaya waa mid u sax ah waayo lianna alasla asalku waxa weeye baqaau leyli habeenkii weli inuu baaqi yahay waayo saacadihii ka horreeyey xilligan uu shekeeyey muxuu ku soo jiray qofkani habeen mise maalin habeennimuu kusoo jiray soo ma xilligan uu shekeeyeyna maxaa lagu xambaarayaa uun inay weli habeenkii dee lagu jiro oo alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana xilligan xaadirkee uu shekeeyey uu isweydiitalo waagii ma baryey mise muu baryin waxaa lagu xambaaraya mar haddii waagina aanu ku dilaacinoo caddayn dee aanu haynin qofkii uu waagii ku ogaaday inuu baryay in kale shakigii un weli uu ku taagay macnaheedu waxa waxa laga soo qaadaya uun habeenkii uun inuu ku jiray waayo dee wixii la ogaa oo ah habeennimo in lagu soo jiray xaaladii ayinba xaaladan xilliganna la siinaya waa in weli habeenkii uu baaqay waa haddaanay u caddaan hadda ogow haddii ay u caddaato wuxuu moodayay inay habeen tahayo waxbuu iska cunayo fa baana khilaafuhu sidiisi ka duwanba u muuqatay taasi dee fiqhan masaa'il culimmadu waa ku kala aragti duwan yihiin Eh, waxa weeye qofka ah soomkiisu waxa uu noqonayo yuu qallaynayaa mise qallayn maayo dee maadaama oo uu khata iyo dee ay kaga dhacday waa laga fudaydinayaayo almashaqatu tajribu taysiir yani taasi waa arrin culimadu ay ku kala aragti duwan fiqhan tusaalaha labaad man shaka qofka ka shakiya hal tawada'a talow miyuu weysaystay bacda alxadai intii weysadu ay ka jabtay kadib ayaa wuxuu isweydiiyey nin weysadii waa tii kaa jabtaye talow miyaad weysaysatay fa huwa qofkaasi muxditun muxuu noqonayaa weyse ma hayo qofkaasi waa bilaa weyso waayo liana alsla baqaau lxadai asalku waa maxay weli weyse la-aantii baa baaqi ah waayo maxaa xaaladiisa hore uu ku ogaa xaaladiisa hore xilligii uu soo dhaafay maxay ahayd weyse la-aan soo waxa uu ka shakeyna waa maxay talow miyaad weysaysatay maxaa la odhanayaa shakigan halkaa inaga dhigo alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana xadadkii hore u jiray ee aada hubtay ile weyse aad hubtaa kamay dambayne weyse la hubaa kamay dambeyn weysadani waa miduu ka shakisay u le talo miyaad weysesatay laakiin waxa uu hubaa waa xadadkii iyo weyse waxaa leeyahy waxaa xukunkii weyse la-aanta xilligan aad shakisantaha inay ku haystaa iska weyseysa marka tusaalaha saddexaad ida shtaraa insaanun haddii uu qof ka iibsado min aakhara qof kale sayaaratan gaadhi gaadhi buu ka iibsaday wadaca almushtari ninkii gaadhiga iibsaday waxa uu ku andacooday oo uu sheegtay anna fiiha gaadhigaasi inay ku sugan tahay cayban qadiiman ceeb hore yacni intaan laga iibin nin ka hor in iyo cillad ku sugnayd inay ku jirto oo loo qariyey ayuu sheegtay wa ankara albaa'icu kii waxa weeye iibiyeyna arrintaa waa inkare wuxu han u gaadhay dee nadiif ah oo aan wax cilada lahayn ayaan kaa iibiyey qawlu hadalka la qaadanaye xooga badani qawlu qowlulbaa'ici waa kii wax iibiyey hadalkiisa waayo lianna alasla asalku waxa weeye cadamu lcaybi ceeb la-aan asalku waa maxay waxyaabaha dee la kala iibsanayay iyo waxyaabaha dadku la yaqaano waxa uu asala inaanay ceebihe ku sugnayn soo ma ha gaadhiga marka warshadda uu ka soo baxo ka hadli kuwa inaga laynoo keenay maqrafadaha laakiin gaadhiga marka warshadiisii laga soo saara asalku waa maxay waa inaanu ceeb lahayn dee soo maa yani inta ceeb lagu arkay intaan ceeb lagu arkin keebaa badan inta lagu arkin markuu gaadhigu cusubiy dee asalkaasaa weli lagu soconaya haddii markaa qofkii mushtariga ahaayee ceebtan iyo iintan ama cilladan sheegtay oo haya caddayn muujinaysa ciladani inay horaba ugu dhacday markaa dee caddayntaa la qaadanaya laakiin marka la leeyaha alqawlu qowlulbaa'ici waa markaanay bayine iyo caddaynihe jirin soo ma hadde albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar maanta mudacigu waa ka mushtariga iibsadana gaarhigii cilad baa ku timi cillad buu leeyahy aad igaga iibisay adii qalisa waa mudacigi isagu hadduu caddayn karin waa halkeeda caddayn rasmiyadde oo haddii tusaale ahaan gaadhigan mar horeba la kala iibsado waraaqihiisii la helay markii hore la kala iibsanayo ninkan hadda iibiye uu iibsanaya ama la wareegayo cilada uu lahaa nootaanyadii warqadday ku qorantay etaa warkeed waa caddi ama dee markhaatiba loo helo laakiin hadda waxa weye gaadhigii ninkani wuxuu leha wax cilada kuma arag oo isagoo caadiyan kaa eegiya ise wuxuu leeya maye cilad buu lahaa xaaladaa iyadaa asalku qowlka la qaadanaya xooga badan waa qowl lbaa'ic waayo liana alsla cadamu alcayb albaqaau alaa maa kaana albaqaau waxaan leeyahy alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana asalku muxuu ahaa ama waxa horey loo ogaa muxuu ahaa cadam lcilla soo maha maantana maxaa la odhanayaa dee ti un baa sii soconaysa ilaa caddayn rasmi ay imanayso alqaacida alfarciya aaniya qaacidada labaad ee farcigaah waxa weeye waxay odhanaysaa maa habata biyaqiinin wixii yaqiin ku sugma ee ku sugnaaday yaqiin iyo hubanti laa yartaficu kuma waxa weeye rafcismi karo oo meesha lagagama saari karo ilaa biyaqiinin yaqiin kale unbaa bedeli karta yaqiintii lahayay maxaa bedeli karta kartao keliya yaqiinkanunbaa bedeli karta macnuhu waa sidaa hadde qaacidadana waa iska farciyo waxay la dee soo gelaysa on alyaqiinu laa yazuulu bishak dalladaa guud bay hoos imanaysa marka maa habata biyaqiinin wixii yaqiin ku sugmay iyo hubanti waa la hubaa shaygan sibaa lagu ogaa laa yartaficu yaqiintaasi iyo hubantidaasi meesha kaga bixi mayso ilaa biyaqiinin yaqiin kale mooyaane tusaalahaynu ku arki doona wlmuraadu bilqaacida qaacidada waxaa looga jeedaa ana alyaqiina yaqiinta iyo sidii la hubay yabqaa waxa uu noqonayaa mid yani baaqi ah macmuulan bihi xaaluu yahay mid lagu camal falayo yaqiintii hore u jirtay baa lagu camal falayaa wa yabqaa haabitan yaqiintaasi waxay noqonaysaa mid sugan wa laasiman oo aan ka noqnoqod iyo ka shaki toona lahayn walaa yartaficu yaqiintii la hubayna meesha kagama bixi karto oo kuma rafcismi karto ilaa biyaqiinin milihi in la helo mooyaane maxay yaqiintii la mid ah oo ka duwan dee laakiin oo tii hore meesha ka saaraysa walidaalika arrintaana waxaa u sugnaatay amhilatun tusaalayaal minhaa waxaa ka mid ah idaa shaka insaanu haddii uu qof ka shakiyo fii tarki ma'muurin fi salaa shay la is amray oo salaada dhexdeedii inuu la yimaado uu sameeyo ay ahayd buu ka tegey ayuu ka shakiyey falow miyaad ka tagtay oo ma hubay inuu ka tegay laakiin whe wuu ka shakisanyay falow miyaad ka tagtay fa inahu qofkaasi yasjudu lisahwi muxuu u sujuudayaa dee iyo arrintaa khalalkaa ku yimi u sujuudaya sujuudaha wuu la imanaya waayo waynu arki doonaae mar haddii uu ka shakiyey inaanu samaynin alaslu waa inaanu samayn bay ka dhigantay ah. laakin de haddana muxuu la imanaya taasoo keliya ku gaabsan maayo sujuudsahwi la imanaya wa ama idaa shaka haddii uu ka shakiyo miyaa qofku fi irtikaabi ficlin manhiyin canhu ficil la isu diiday salaada dhexdeeda ayaa wuxuu is yihi malaha fal la isu diiday baad la timi malaha salaaddii waad ku dhex hadashay buu ama dhaqdhaqaaq badan baad samaysay malaha malaha hareeraha eegtay simaad ogeyn shaki noocaas baa ku furmay oo ma aha de inuu hubo u leey waan sameeyey maxaan talow ma aha wuu ka shakisan yahay wuxuu isleey warniyow salaadii talow malaha khalad baad kudhex samaysay maya malaha kumaad samay uu isku haya wa ama idaa shaka haddii uu ka shakiyo miyaa fi irtikaabi ficlin manhiyin canhu ficil la isu diiday ku kudhicistii buu ka shakiyey inuu ku dhacay ficil la isu diiday salaada dhexeedii fainahu laa yasjud sujuudi maayo oo talow waayo lianna alasla asalku waxa weeye almutayaqanu ee la hubaa cadamu ficlihi waa inaanu he samaynin asalku waa maxay waa inaanu samayn asalku waa inaanu samaynin ha marka wax aba yaraatee sujuudu sahwi looga baahan ma jirto waayo waxa maanta uu ka shakisan waxa weeye war talow miyaad hadashay salaada dhexdeedii amama hareerahaad eegtay ma dhaqdhaqaaqaad badisay talow wuu shakiyey ilama hube la odhan maayo sujuudu sahwi la kaale waayo asalku waxay ka dhigantao laga soo qaadaya shaydaankaa kusoo tuuray inaanu samayn bay ka dhigantay qalbigiisuunbaa shaydaanku kusoo yaro tuuraye muu samayn bay ka dhigantay haddii laakiin uu ka shakiyo taa cagsigeeda shay la is-amray in lala yimaado salaada dhexeedii ayuu ka shakiyay talow miyaad samaysay talow miyaad ka tagtay shaki noocaasa baa ku dhacay haddii rukni uu yahay arkaantii salaada ka mid a ah, dee ragcad buu soo celinaya ama uu la imanaya haddii waajibaadkii salaada sida atixiyaadkii hore oo kale ayaa wuxuu ka sheekay talo atixiyaadkii hore miyaad la timi mise lamaad iman dee atixiyaadka hore culimada qaarkoodna waa waajib bay leeyihin qaarna waa sunna sida madhabka shaaficiyada oo kale oo iyagu waxay aaminsan yihin mar haddii sunatay camdanba way uga tegi kartaa sujuud sahwi un raaci haddaba atixiyaadkiibuu ka shakiyey hore talow miyaad la timi mise lamaad iman maxaa laga doonayaa maanta sujuud sahwi laga raba waayo shaygan uu ka shakiye waa maxay waa shay laga doonaya inuu sameeyo soo maaha maxay ka dhigantay inaanu samayn bay ka dhigantay xataa haddii uu u badinayo inuu sameeyey sujuud sahwi buu la laakiin shay salaada dhexdeeda aan laga ogolayn buu isi malaha waad ku dhacday waxaa le waxba sujuud sahwi lagama bahan waayo asalku waa inaadan la imanin asalku waa inaadan samaynin ila salaada dhexdeeda waxaan laguma samayn jirine caadatan maxay ahayd iyo aslan inaan lagu samayn dee soo maaha marka maad samayn baa leeyahy hore uga soco waxba sujuud sahwi la imanin tusaale labaad idaa shaka insaan haddii uu qof ka shakiyo fii cadadi ashwaati awaafi aw sacyi wuxuu ka shakiyey tirada wareegyadii awaafka ama sacyiga intii jeeree looga baahnaa toddobadii jeer buu ka shakiyey oo wuxuu isweydiiyey ahiya sittatun am sabcatun wartalow tiradan hadda aad wadaay markan aad ku jirta ama markii toddobaadba oo lix baa kuu soo dhammaaday mise waa markii shanaad oo markii lixaad baad ku jirtaa cafwan waxaan leeyahay ma toddobaa kuu dhamaatay mise lix baa kuu dhamaatay isweydiiye haddii ay tahay dee toddobaa kuu dhamaatay waxay ka dhiganta wuu dhameeyey de ile toddoba jeer baa laga doonaya wareeggaa iyo sacyigaas haddii uu leeyay malahame waa lixna dee midh baa u dhiman bay ka dhiganta arrinta noocaasi markay ku timaado muxuu yeelaya waxaa lagu yihi banaa cala alaqali waa sidii salaada oo kale xadiidkii aynu soo mar ee qaacidada asalka u ahaa muxuu ku binaynayaa wuxuu ku binaynayaa yani uu ku tirada ku binaynayaa iyo yaqiinta labada tiro tayar tayar maxay noqonaysaa waa sita iyo sabci isku hayay soo ma markaa tirada yar maxay noqonaysaa lixduu qaadanaya waayo linahu huwa almutayaqanu tirada la hubaa maxay noqonaysaa lixdaa la hubaa dee shakiguna muxuu galay waa toddobada soo ma waaya marka maanta yaqiin dee keliya waxaynu haynaa waa lixda in la yidhaahdo waa toddoba yaqiin kale u baahanta oo maa habata biyaqiinin laa yartaficu ila biyaqiin haddaba fadimatu qofka dimadiisii shugilat waxaa lagu mashquuliyey oo laga rabay biawaafi aw sacyi sharcigu muxuu ka doonayey awaaf ama sacyi inuu ula yimaado biyaqiinin si la hubo waxaa sharcigu ka doonayaa toddoba jeeroo awaafa ama toddoba jeer oo sacya oo la hubo ayaa laga doonayay markii toddobaad buu shakigu galay soo ma marka hadday yaqiin meeshii ma taalo walaa yartaficu ku rafcismi maayo oo tawaafkii iyo sacyigii laga doonayey yaqiinta ku yani yaqiiniyan looga doonayey ee doonitaankaasna uu dhabta ahaa ku rafcismi maayo ilaa biyaqiinin in la helo mooyaane yaqiin iyo hubaal ah in toddobadiiba la dhamaystiray wa huwa yaqiintaasi maxay noqonaysaa al alityaanu bishawti saabic inuu la yimaado kii wareegii toddobaad ama sacyiga tiradii toddobaad inuu la yimaado markaasumbaa la odhan karaa allaylehe yaqiintii ahayd in tawaaf lagaa doonayo waxay meesha kaga baxday oo dee waxa waajibkii ku saarnaa uu meesha kaga baxaya yaqiintan ah inaad toddobadiiba aada la timi maa habata biyaqiinin laa yartaficu ila biyaqiin alqaacida alfarciya halia qaacidada farciga saddexaad waxay odhanaysaa alslu fi lashyaai alطahaara ashyaada waxaa asal u ah alslu asalku waxa weeye iyo gundhigu fi lashyaai ashyaada alla uu abuuray ee kala duwan alطahaaratu baa asal u ah inay aahir yihiin inay aahir yihiin baa asal u ah wixii alla uu abuuray hadda ka hadli ay tilmaantay taxriimkooda adiladu ay sheegtay kaasi waa wax weeye waa waa gaar laakiin shay wax daliiloo najaasanimadiisa sheegaya aynaan haynin waxaan leenahay alaslu fi lashyaai alطahaara wاlmuraadu biاlqaacida qaacidada waxaa looga jeedaa annahu idaa ashkala calayna idaa ashkala calayna haddii ishkaal iyo madmadow uu inaga galo xukmu shayin shay xukunkiibaa madmadow inaga galay maxaynu ka xukunnaa min xayu ahaaratu wa cadamuha ma aahir baa mise maaha baynu isku qabana marada halkaa taalla ma ba mise waa wadada iyo dhulkaa iska banaan haddaad u baahata inaad ku tukato ma aahirba mise waa najaas baa isku qabatay falqaacidatu qaacidada allatii qaacidadaasoo narjicu ilayha aynu u noqonayno fi dalika shaygaa xukunkiisa qaacidada aynu ula noqonayna waxa weeye alslu fi lashyaai aطahaara waxaa alla u abuuray iyo makhluuqaadka noocyadoo kala duwan waxaa asal iyo gundhig ah inay daahir yihiin wixii aayad iyo xadiid ay caddeeyeen mooyaane inay najaas yihiin marka maradan ama dhulkan marada halkaa iska taalla dee waxa weeye asalku waa inay daahir tahay dee tadbiiqiyanna inagu waabanu samaynaa maryaha markay cusub aynu soo iibsana maxaa la sameya meel ma idhaha qofku dukaanku tagaa ama meherada uu soo iibsana markaba isku u xidhaa ma idhaahda de waan ka shaksanahay iyo talowma najaasba iyo isma waayo alaslu fi lashyaai aahaar asalku waa inay daahir tahay ilaa la helaya caddayn tilmaamaysa inay najaasowday markaasun baa la odhan karaa dee khilaaful asli wey marka sidii la way ka duwanto dee najaasaa ku caddaatay marka waa laga gudbaya waayo liannahu lam yarid sababta aynu u nidhi shaygii mar haddaynan caddayn ku haynin waa daahir caddayn najaasaynaysa haddaynaan hayn najaasanimadiisa caddaynaysa sababta loo qaatay qaaciidadan loo doortay waxa weeye liannahu lam yarid waayo muu soo aroorin oo ma hayno maa yanquluna wax inaga rara can daalika asalkaa waa inuu aahir yahay asalkii aha shayga inuu aahir yahay wax inaga rara ma hayno caddayna wa min amhilati dalika arrintaa tusaalayaasheeda waxaa ka mid man shaka qofka ka shakiya fii tahaarati buqcatin goob tahaaradeed buu ka shakiyey falaslu fiiha goobta asalkeedu waxa weeye ma waxaa asal u aahaaratu inay aahir tahay fa yusallii fiiha waa iskaga tukanaya xataa naclama ilaa aynu de ogaanayno goormaynu ka odhan karna ha ku tukanina kada xataa naclama ilaa aynu ogaanayno annaha goobtaasi qad intaqalat inay ka wareegtay can hada alasli asalkii tahaaranimada ahaa oo xaggee u wareegtay talow ila najaasati najaasnimo ay u wareegtay markaasun baa la odhan kara war meeshu waa najaasa ha ku tukani aahir maahe wadalika arrinkaasna wuxuu ku iman karaa in la yidhaahdo meeshii xukunkii ahaarada waa ka wareegtoo najaasanimay xukunkeedu u noqday waxay ku iman kartaa uun bilcilmi in la ogaado biwuquuci najaasati najaasa inay ku dhacday fi hadihi lbuqcati goobta markaasumaa odhan kartaa asalkii tahaaranimadu way ka guurtayo waa najaaso weeye laakiin inta aan lahaynin haynin la ogeyn wax najaaso oo ku daadatay ama gaadhay asalku waxa weeye al aslu fi lashyaai ahaar waa aahir dadka qaarkood baa shakiya marku meelaha banaanka salaadu ay ku qabsato kale wuxu dhan meelahan waddada inaga yaro fogey dadka la fadhiista malaha kaadi ka yaro durub meelahan kale ka fogow halkan xoolaha malaha marmare iska ilaali waxaasoo dhan waa shaki kugu furmay meel walba waxbaa maray meel walba ka tegi doonta meel walba dhulkaa ilahay waxaa u asalkan iska qaada naftaada iscaajka gelin meeshii haddaad najaase ku aragtana dee ahlan wa iskaga dhaqaaq haddaadan najaase ku arkayna al fi lashyaai ahaara ha naftana sidaasa u fiican istiraxaduna saasay ku jirtaa shakiga faraha badanna qofku markaa waa ka baxaya tusaale labaad ahaaratu kaiiri min alashyaa waxaa qaacidadan tusaalayaasheeda ka mid a waxyaabo badan oo aynu isticmaalno ahaaradooda kalbanziini sida dee banziintii oo kale wlmacaadini macdanta noocyadii kala duwanayd wzuyuud saliidaha noocyadoo kala duwan waayriha iyo wixii kale waxyaabahan faraha badan saliiddan aynu marsanayno uun kriimkan la marsanayo tan gaadhiga lagu shubayo ee ay ku daadanayso marka qaarkood qofkii saan shidaalkii oo kale de gaastii batroolkii ama naafatadii iyo wixii la halmaala maxaynu odhawinah la iska maydho waa dee inagoo qaacidada iyo inaan qaacida ahaanba dadku aanay u haynine laakiin waaqiciyan ba haddana dee ad arkaysa inay ku dhaqmayaano alaslu fi lashyaai aahaara wadaalika arrinkaasi waxa uu ku yimi oo arrimahani loo odhan waayo dee waa najaas hadday shidaaltay tahy hadday saliid tahy hadday dareero kale tahayba lianna alasla fil lashyaai ashyaadaa alla uu abuuray waxaa asal iyo gundhigu u ah altahaaratu inay daahir yihiin ahaaranima asal u walam yarid fi lkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnadiina dee kumuu soo aroorin maa yanquluna wax inaga raraya an hada alasli asalkii ahaa aslu fi lashaai ahaara wax inaga raray oo yidhi saliiddii way najaasiisan tahay ama gaastani najaaso weeyi ama baatroolkiibaa najaasa dee ma hayno iyo dhammaan waxyaabahan kale dee iska dareere la isticmaalo marka asalkii baynu dee ku taagannahay oo ah waa aahir qaacidadani wax badan bay jawaab kaaga noqonaysaa oo adilo aad u raadin lahayd qofbaa wuxuu ku odhan karaa iyuu ku weydiin karaa maalan sharaabka aad cabaysa aad dukaan ka soo qaatay ma najaas ba mise waa aahir caddaynkeen buu kuri iska cabaysaa awli haddii qaaciidadan qofku aanu haynin fahamkeedana aanu garanayn waxaa laga yaaba inu dhahda sub culimadaan soo weydiinaya aayad baan bal u raadinaya iyo xadii aayad iyo xadiid toona kaagama baahnee alslu fi اlashyaai aلطahaara hada wbiاllahi towfiiq wsala allahuma cala nabiyina muxamadi wcala alihi wasaxbihi wslama tasliima kaiira